alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed uh, mas'ala hal tadkhulu almar'atu fii hada alxadiis rajulun aataahu allahu maalan ila aakhirih uh, su-aashu waxay ku saabsan tahay xadiiskan oo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa xasada ila fi isnatayn rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq yacni ma soo gudagelaysaa gabadhu ma soo gudagelaysa jawaabtu waxay tahay haa oo rajul hadda waxaa loo jeedaa un bimacnaa shaksi baa laga tilmaamaya marka axkaamaha asal waxa ah in dumarku kala mid yihiin ragga wixii aan daliil ku gaar yeelin ragga oo nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal yacni dumarku waxay ahaadeen ragga dhambalkooda ayay ahaadeen marka asalna waxaa ah axkaamta inay ka siman yihiin laakiin wixii daliil gaar yeelo iyadu halkeeda an cabdulahi bn mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey cabdullahi bn mascuud inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu xasana ka akhriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid ah waxaa u sugnaatay xasano hal ajar baa u sugnaaday waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay ku sugan toban la bimacnaa toban goor baa loo laban laabayaa laa aquulu alif laam miim xarf ma odhanaayo alif laam miim waa xaraf odhan maayo oo hal xaraf ma aha bal alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf marka alif laam miim waxaa lagu siinayaa soddon xasano ayaa lagu siinayaaba baa macnuhu dhacaya rawaahu abu ciisa xadiiska waxaa soo wariyey abu ciisa moxamed ibnu ciisa atirmidiyu tirmidi baa soo wariyey kunyadiisana abu ciisa la odhan jiray kitaabkiisa jaamicu ku soo wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buu yidhi xadiiskani waxa uu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay qur'aanku oo akhrinta qur'aanka la akhriyo in xaraf kasta ajar laga helaayo ayaa laga qaadanayaa fadiiladaa qur'aanka laga helayana shay kale oo laga helayaa ma jiro qur'aankiina xuruuf badan buu ka kooban yahay marka xuruuftaa uu ka kooban yahay xaraf walba waxaa lagu siinayaa toban xasano toban xasanaa lagu siinaya xadiiskanna waa xadiis saabita oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan bacdi baa ka dhigaan filaya mawquuf yacni xoogaa cilleeyey laakiin wuxuu markaas xadiidku ku saxan yahay oo sawaab ah inuu xadiidku xadiis marfuuca oo sugan inuu yahay haddaba xarafkii in toban xasano lagu helayo waxaa laga yaabaa dad badan inay u soo degdegayso in bismillaahi araxmaan araxiim sagaal iyo toban xaraf marka ay tahay oo laga helaayo mid walba toban xasano laakiin culammada muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen xarafka xadiidka lagu sheegayaa in laga tilmaamayo kii kelmadaha ahaa ama ismul xarfi in loo jeedo taas ayay markaa u badiyeen sida hore marka lagu socdo waxay yidhahdeen bacdulmashaayikh culammada mucaasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen qur'aanka hal khatmo markuu ruuxu akhriyo oo mar khatimo saddex malyan oo xasano wax ka badan buu ku helayaa saddex malyan oo xasano wax ka badan ayuu ku helayaa oo waxay yidhahdeen xuruufta marka sidaa loo eego saddex boqoloo kun iyo dheeraad xaraf buu ka kooban yahay laakiin culammada qaarkood waxay tilmaameen macnahaas inaanu muraad ahayn ee macnaha laga tilmaamayaa inay tahay kelmaddii in xaraf laga soo qaadayo oo isimkii xaraf laga soo qaadayo oo ficilkii xaraf laga soo qaadayo yacni markaa sidaa macnuhu inuu yahay culamadaas sidaa tilmaantayna waxaa ka mid a shaykhulislaam ibnu taymiya waxaanay ka daliishadeen xadiiska laftiisa oo waxay yidhaahdeen haddii xarafkii kastee xarakaysan xaraf toban xasane lagu helayo laga soo qaadi lahaa waxaa ka dhalan lahayd alif aliflaamiim in la yidhaahdo waa sagaal xaraf oo alif aada mid laga dhigo oo lida mid laga dhigo oo fa'da mid laga dhigo yacni markaa saddex halkaa ka soo baxdo dabeedna alif aliflaamiim la yidhaahdo waa sagaal xaraf ee nebiguna sidaa kama yeelin sala allahu alayh wasalam ee waxau yihi alifun xarfun alif ismulxarfi buu sheegay sida loogu dhawaaqayo loo akhrinayaana waa alif marka adii xaraf lagama dhigine waxaa laga dhigay alif oo wada socotaa xaraf laga dhigay oo si kale marka loo eego saddex xaraf ka kooban oo waxay culammada qaar ka cabbiraan xarfi ay ka cabbiraan waxaa la soo naqliyaa khaliil ibnu axmed inuu markaa cid ku yidhi xarafka jiimka saad ugu dhawaaqaysaa buu yidhi markaasuu yidhi waxaan odhanayaa jiim baan odhanayaa markaasuu yidhi ji'ta bilismi magicii baad la timi oo aad sheegta markaasuu yidhi haddaa see loogu dhawaaqayaa jahdhe buu yidhi yacnii ja marka la yidhaahdo oo xarafkii oo xarakaysan la tilmaamo halka xaraf haddii lagu waqfinaayo ha usagtii la keensada ayaa laasim noqonaysa markaa jahdhe yacni sidaa ugu dhawaaq laakiin haddaad jiim tidhaahdo magacii xarafka ayaad markaa keentay magacii xarafka ayaad markaa keentay marka calaa kulli xaal maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam alif laamiim aanu sagaal xaraf ictibaarin ee uu ka dhigay saddex xaraf keliya oo alif oo ismul xarfi ah alif magiciisii ah yacni uu ka dhigay hal xaraf ka dhigay laamna hal xaraf ka dhigay miimna hal xaraf ka dhigay oo aan xarafkii kastee xarakaysanba mid aanu ka dhigin waxaa laga qaadanayaa asmaa'u alxuruuf ama kelimaadka in laga tilmaamayo o looga jeedo calaa kulli xaal xadiidkani wuxuu ku tusinayaa fadliga uu leeyahay qur'aanku iyo in sawaab iyo ajar badan lagu helaayo ayaa laga qaadanaya wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu alayh wasalam imaamu tirmidi waxa uu ka soo wariyey abuu saciidin alkhudri ilaa raalliha ka noqdee can innabiyi sala allahu alayh wasalam iyadoo abu saciid uu ka warinayo nebiga sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi yaquulu rabbu subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu odhanayaa ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer wa tacaalaa ka korreeye man shaqalahu alqur'aanu wa dikrii can mas'alatii man shaqalahu alqur'aanu kuu ka mashquuliyo qur'aanku wa dikrii iyo xuskaygu uu ka mashquuliyo uu ixusayaa can mas'alatii yacnii su'aashayda uu ka mashquuliyo inuu i baryo oo bimacnaa qur'aankayga inuu akhriyo ayuu kaga mashquulayaa inuu i baryo actaytuhu afdala maa ucti asaa'iliin actaytuhu waxaan siinayaa afdala maa kii wax ka fadli badan baan siinayaa ucti asaa'iliin kuwa i baryaayo waxaan siinayo wax ka mudan oo ka fadli badan ayaan siinaya wa fadlu kalaami illaahi subxaanahu wa tacaala calaa saa'iri alkalaami fadliga hadalka ilaahay ka leeyahay iyo mudnaanshaha hadalka ilaahay ka mudan yahay subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheer wa tacaala isagaa ka korreeye calaa saa'iri alkalaami hadallada kale uu ka mudan yahay ka fadli illaahi tacaala calaa khalqih waxay la mid ahaatay mudnaanshaha ilaahay ka mudan yahay khalqigiisa uu ka mudan yahay oo kale ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay sida ilaahay uga mudan yahay khalqigiisa ayaa hadalkiisuna hadalka kale uga mudan yahay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu tirmidi yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi culammada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen oo dahabi miisaanka wuxuu ku odhanayaa xasanahu tirmidiyu falam yuxsin tirmidi baa xadiiska taxsiiniyey oo ku sheegay inuu xasan yahay laakiin arrinkaa kuma wanaag samayn ee waxa weeye qalad buu sameeyey buu uga jeedaa abuu xaatim alraazi waxau yidhi xadiisku waa munkar ashaykhu alalbaani xadiiska waa daciifiyey fii silsilati axaadiisi daciifa sababta ah tadciifkuna wuxuu yahay cadiyat alcawfi ayaa sanadka ku jira cadiyat alcawfina waa daciif culamada qaarkood waxay yidhahaan waa daciifun biitifaaq waxaa kaloo sanadka ku jira moxamed ibnu xasan alhamdaani nin la yidhaahdo ninkaasna culammadu waxay yidhaahdeen waa daciif abu xaatim wuxuu odhanayaa leysa bilqawiy culamo kale waxay yidhahaan waa daciif bacdi kaleoo culamaauljarxi watacdiil ka midii waxaabay yidhaahdeen waa kadaab marka culammada qaar waxay ku soo ikhtisaariyeen arrinkiisa muttahamun bilkadibi inuu yahay ha yeeshe bayhaqi ayaa wuxuu sheegay hamdaani in cid kale ku raacday oo xakam ibnu bashiir inuu ku mutaabiceeyey ayuu sheegay saas aawadee albaani wuxuu odhanayaa cillada xadiisku waxay ku soo koobmaysaa cadiyat alcawfi bay ku soo koobmaysa dariiq kalena culammada qaarkood waa soo arooriyeen albaani laftiisuna waa tilmaamay dariiqa kalena waa daciifiyey baaxisiinta qaarkood baa waxay dooneen labada dariiq inay isku quweeyaan shadriga dambe xadiiska ka mid ah wa fadlu kalaami illaahi subxaanahu wa tacaala calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi tacaala calaa khalqih qadarkaa dambe dariiqyo kalena waa lagu soo wariyey dariiqyadaa kalena dacfi baa ku jira sheekh albaani laftiisu waa daciifinayaa oo wuxuu odhanayaa isagoo marfuuca uma asixin qadarkaa dambe laftiisu man shaqalahu lqur'aanu wa dikrii dikriga marka ilaahay loo tiiriyo laba macnuu noqdaa inuu yahay masder loo idaafeeyey faacilkiisii iyo inuu yahay masder loo idaafeeyey mafcuulkiisii dikriga ma dikrigu ilaahay sheegay oo qur'aankiisa ah ila qur'aanku dikrullaahi waa yahay markaasaa loo jeedaa waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka oo dikriga la yidhahdo waxaa laga tilmaamaya qur'aanka macno labaad waa loo isticmaalaa dikriga oo waa in la yidhaahdo waa dikriga ilaahay la xusaayo oo ay noqonayso masdaru mudaafun limafcuulih waa dikrigii ilaahay lagu xusaayey sida laa ilaaha ila allah allaahu akbar alxamdu lilaah yacni iyo adkaarta kale la midka ah yacni labada macno mid walba waa loo fasiraa dikriguma kuu ilaahay sheegaybaa oo yacni markaa hadalkiisii ahaa oo qur'aanka ah mise wuxuu u dhacayaa dikriga ilaahay la xusayo haddaba qur'aankii horaa loo soo sheegay man shaqalahu alqur'aanu wa dikrii marka haddii la yidhaahdo waa dikrigu ilaahay sheegay waxay noqonaysaa isla macnihii la soo sheegay in lasii adkaynayo qaacidaduna waxay tahay ida ixtamala annasu ata'siisa watawkiida macan xumila cala ta'siisi wujuuba haddii lafdiga naska ku soo arooray ama daliil ku soo arooray uu aqbali karo tacsiis oo macno cusub ah iyo tawkiid oo macno la soo sheegay in la sii adkaynayo ah labada waxa fiican in la yidhaahdo macno cusub buu tilmaamaya saas aawoodee xadiisku hadduu asixi lahaa baaxisiinta qaarkood waaba quweeyeene waxay noqonaysaa man shaqalahu lqur'aanu ka qur'aanku ka mashquuliyo wa dikrii iyo xusku aniga i xusayaa ay ka mashquuliyaan can mas'alatii baryada uu ibaryaayo ay ka mashquuliyaan actaytuu afdala maa ucti saa'iliin waxaan siinayaa kuwa ibaryaya waxaan siinayo wax ka mudan baan siinaya waayo maadaama iyagu fadli badan yihiin waa in iyaga loo sii buriyaa hadalka ilaahayna fadliguu ka leeyahay hadallada kale waa sida allah uga mudan yahay khalqigiisa baa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay abu saciid alkhudri waxa uu ka mid yahay saxaabadii axaadiista badnayd buu ka mid yahay magaciisana waxaa la yidhaahdaa sacd ibnu malik ibnu sinaan ba ayaa la yidhahdaa waxaanu ka mid yahay toddobada saxaabi ee saxaabada ugu riwaayada badan sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wa bnu cabbaasin kada bnu cumar laba bayd bay culammada qaarkood ku cabbireen waxay yidhahdeen toddoba saxaabada nebiga sala allahu alayhi wasallam ka mida mid waliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan ayuu soo wariyey toddobadaa saxaabada ka midii waxay yihiin waa abu hurayra sacdun waxaa loo jeeda abu saciidin alkhudri sacd ibnu abi waqaas u qaadan jaabir waa jaabir ibnu cabdillaah anas waa anas ibnu maalik sidiiqa waxaa loo jeedaa caaisha ummi almu'miniin radia allahu canha wa ardaaha wa can asaxaabati ajmaciin ibnu cabbaas iyo ibnu cumar waa toddobadaa mid waliba kun xadiis in ka badan ayuu soo wariyey wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas ilaahay raalliha ka noqdo cabbaas iyo inankiisa cabdullaahi be qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aan kii aanu ku sugnayn fii jawfihi uurkiisa aanu ku sugnayn shay un min alqur'aani wax qur'aanka ka midii kaynay laabta ugu jirin laabtiisu qur'aan ay ka maran tahay kalbeyti alkharib wuxuu la mid yahay gurigii kharaabka ahaa oo kaluu la mid yahay guri kharaaba ah ayuu la mid yahay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiix ah tirmidi wakhtiyada qaarkood buu tasaahulaayo axaadiis sanadkoodu daciif yihiin ama uu taxsiiniyaa oo uu yidhaahdaa waa xasan ama uu tasxiixiyaa oo culammada kale qaarkood ku khilaafaan xadiidkanna culammada qaarkood baa daciifiyey oo yidhi xadiiska daciif weeyo sanadkiisa waxaa ku jira qaabuus ibnu abi dabyaan nin la yidhaahdaa ku jira ninkaa qaabuus la yidhaahdaana waa nin daciifa weey hadduu asaxo xadiisku wuxuu sheegayaa fadliga uu leeyahay qur'aanku iyo qur'aanka haddii laga madhnaado yacnii nuqsaanta ay leedahay guri kharaab ah maxaa laga faa'iidayaa dee faa'iide ma leh kee jeclaysanaya guri kharaaba inuu joogo qofna ma jeclaysteen guri kharaaba inuu joogo markaa kaan laabtiisa aanu ku sugnayn wax qur'aani aanu ku sugnayn oo qur'aankii waxba aan ka qaybsanayni gurigaa kharaabkaoo kale ayuu la mid yahay mafhuumaan waxaa laga fahmayaa kii laabtiisa qur'aan ku jiro oo qur'aankii qaybsanna guri cammiranoo wax weliba yaalliinoo kale ayuu ka dhigan yahay inuu ku sugan yahay saasoo kaleu ka dhigan yahay wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allaahu canhuma cabdullaahi bnu camar ibnulcaasi ibnulcaas iyo ibnulcaasi labada mid walba waa loo qoraa waxaase mashhuura alcaas in la yidhaahdo ya'da aan la isbaatin laakiin qaacidada aglabiyaday waxay ahayd ya'da in la sugo marka ismiga manquuska al la geliyo qaacidada aghlabiyadii waxay ahayd ya'da in la sugo marka sida qawaacidda aqlabiga a waafaqsani waa in ya-da la isbaatiyo oo alcaasi la yidhaahdo sida nuskhadaan hayaaba ay qorayso laakiin sida kalena bannaan oo labada mid waliba waa soo aroortaa ismiga manquuskii hadduu al leeyahay ya-da in la isbaatiyo iyo in la jaro mid waliba waa soo aroorta qur'aankaabay ku sugan tahay oo labada mid waliba qur'aanka waa ku timi alkabiiru almutacaali almutacaalii lama odhan qiraa'ada musxafka oo ya-dii waa la jara walow qura'da qaarkood ha sugaanoo qiraa'aadka qaarkood ha ku sugnaato waaq iyo haad quraa'u sabcaha qaarkood baa isbaatinaya ya'da al markay go'an tahay ayaabay isbaatiyeen quraa'da qaarkood marka calaa kulli xaal mid waliba waa soo aroortaa laakiin wax aqlabiya haddii al la geliyo in ya'da la isbaatiyaa haaliba sida kalena bannaan haddaan al la gelinna in waxa weeye ya'da la gooyo ayaa badan sida kalena bannaan radia allaahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' wartaqi waxaa lagu yidhaahdaa maalinta qiyaame lisaaxibi alqur'aani kii qur'aanka u saaxiibkaa waxaa lagu yidhaahdaa iqra' akhri wartaqi kor baa la yidhaahdaa yacnii manaasisha iyo darajaadka jannada kor warattil tartiili oo bimacnaa qiraa'o murattala ah oo tajwiidsan akhri kamaa kunta turattilu fi ddunya sidaad u tartiilin jirtay oo u akhrin jirtay qur'aanka adduunyada markaad joogtay sidii oo kale bal u tartiiliyo isagoo mujawad ah oo tajwiidsan akhri fa inna mansilataka maqaamkaaga iyo mansiladaadu cinda aakhiri aayatin taqra'u waa aayadda ugu dambaysaad akhrido agteeda ayaad ku sugnaanaysa rawahu abuu daawuuda xadiiska waxaa soo wariyey abuu daawuud iyo watirmidiyu wannasaa'iyu ayaa intuba soo wariyeen wa qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix tirmidina wuxuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa weeye culammada qaarkood xadiiska waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahdeen waa xasan culammada qaarkoodna waa saxiixiyeen marka xadiiskani waa xadiis saabit oo sugan weeye xadiiskana wuxuu caddaynayaa fadli weyn oo u sugnaaday ruuxa qur'aanka u saaxiibka ah oo saaxibulqur'aan fadli weyn oo u sugnaada xadiisku sheegaya oo in aakhire lagu odhanaayo qur'aanka akhri oo darajaadka jannadana kor sidaa in lagu odhanayo sidaa in lagu odhanayo oo tartiili si aad u tartiilin jirtay markaad adduunyada joogtay maqaamkaad ku sugnaanaysaana waa aayadda ugu dambaysaad akhrido maqaamkeeda halkaa waxaa laga fahmayaa darajaadka jannadu inay fara badan yihiin oo cadadka aayaadka qur'aanka inay manaasisha jannadu marka ay yihiin ayaa laga qaadanayaa weliba ay ka badan yihiin waayo saaxibulqur'aankani derajaduu ku sugnaanayo ama mansilada uu ku sugnaanayo ciddii ka fadliga badnayd waa ka sii korraysaa marka derajada jannada ugu sarraysa dee geli maayo haddaanu nebi iyo rasuul ahayn sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa manaasisha jannadu inay fara badan tahay baa laga qaadanayaa mansilo sarrayso aad iyo aad u sarraysana saaxibulqur'aanku inuu gelaayo fadiiladaa dhammayska tiran waxaa helayaa kii qur'aankana qaybsanaa oo korka ka hayey haddana aadka u akhrin jiray oo intuu xafiday keliya ma dayne qur'aankiina waa akhrin jirayoo yacni waa qiraa'adiisa waa ku dadaali jiray waana qaybsanaayoo korka waa ka hayay marka fadiiladaasoo dhammaystiran kaas ayaa yeelanaya dadkuna waxa weeye maraatib iyo darajaad bay ku kala leeyihiin qur'aanka iyo akhrintiisa iyo qaybistiisa ashyaada noocaas ah wa can mucaadi bni anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal abu daawuud wuxuu ka soo wariyey mucaadi ibnu anas radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala in rasuulkii ilaahay uu yidhi man qara'a alqur'aana wa camila bima fiihi kii qur'aanka akhriya wa camila ku camalfala bimaa fiihi waxa qur'aanka ku suganna ku camalfala ulbisa waalidaahu taajan yowma alqiyaamah waxaa loo geliyaa oo loo labbisaa labadiisi waalid taaj baa loo geliyaa maalinta qiyaame taajka madaxa la saaro taajkaasaa loo geliyaa maalinta qiyaame labadii waalid baa loo gelinaya taajkaasoo daw'uhu iftiinkiisu axsanu min daw'i shamsi ilayska taajkaasi uu leeyahay waa ka wanaag badan yahay ilayska qoraxda fii buyuuti dunyaa ilayska qoraxdoo fii buyuuti dunyaa guryaha markaa adduunyada ku sugan ama xaalu ilayska qorraxdu uu ku sugan yahay guryaha adduunyada waa ka ilays wanaagsan yahay famaa dannukum biladii camila bihaada maxaa ka malaynaysaan oo u filaysaan kii ku camal falay qur'aanka haddii kii qur-aankii akhriyey oo ku camal falay labadiisii waali taajkaa loo gelinayo taajkaasina uu ka qurux badan yahay ilayskiisu ilayska qoraxda bal kii akhrinayee ku camalfalayeyna fadiilada uu helayo maxaa u malaynaysaa labadiisii waalid baa fadiiladaa helay labadiisii waalid baa fadligaa helaye bal isaguna fadliguu helayo maxaa u malaynaysa rawaahu abu daawuud oo xadiiska abu daawuud baa soo wariyey xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira dacfa ku jiro zabbaan ibnu faa'id nin la yidhaahdaa sanadka xadiiska ku jira zabbaan ibnu faa'id ninkaa zabaan ibnu faa'id la yidhaahdana imaam axmed wuxuu ka yidhi axaadiisuu manaakiir axaadiistiisu waa munkaro munkarkuna waa xadiis daciifa weeye sheekh albani laftiisu xadiiska waa daciifinayaa oo wuxuu odhanayaa waa daciif xadiisku ayuu odhanayaa oo tadciifkiisa ayuu caddaynaya ha yeeshe baaxisiinta qaarkood baa waxay yidhaahdeen dariiq kale ayaa la hayaa oo tabaraani awsadka ku soo wariyey markaasaa baaxisiinta qaarkood labada dariiq isku quweeyeen oo yidhaahdeen xadiisku wuxuu noqonayaa xasan buu noqonayaa xasanun ligayrihi bay u jeedaan calaa kulli xaal xadiisku sheekhu waa kii tilmaamay mararka qaarkood axaadiis dacfi ku jira inuu keenaayo oo fadaa'ilu acmaalka loo weheshanaayo haddii lagu socdo xadiisku inuu daciif yahay yacni baabkiibay ku socotaa waayo fadiilada qur'aanku adilla saxiixa a bay leedahay oo axaadiis saxiixay leedahay marka tan oo kalena baabulisti'naas oo kale ayuunbuu iska noqonayaa ee camalfal mid keensanaya maaha wa rawa addaarimiyu biisnaadihi can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala iqra'u alqur'aan daarimi wuxuu soo wariyey biisnaadihi sanadkiisa ku soo wariyey can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu isagoo cabdullahi bni mascuud ka warinaya qaala inuu yidhi cabdullaahi mascuud iqra'u alqur'aana akhriya qur'aanka fa ina allaha tacaala laa yucadibu qalban waca alqur'aan waayo ilaahay ma cadaabo qalbi qur'aanka weeleeyey ma cadaabo wa inna hada alqur'aana ma'dubatu llahi tacaala qur'aankanna ma'dubatu llahi tacaala waa casuumaddii ilaahay weeye casuumaddii ilaahay weeyaan uu khalqigiisa ku casuumay ma'dubadu waa casuumadda casuuma lafteedu waxa weeye waa carabi faman dakhala fiihi fahuwa aaminun ka markaa casuumaddaa galaa waxa uu yahay mid aamina waman axabba alqur'aana falyabshar kii qur'aanka jeclaadaana falyabshar ha farxo ha farxo wax lagu farxuu la yimiye ha farxo saddexda asarba waxaa soo warinayaa daarimi ayaa musnadkiisa ku soo warinaya sheikhu markaa wuxuu u tiiriyey cabdullaahi ibnu mascuud inuu ka warinaayo ha yeeshee waa sabqu qalam oo qalinkaa ka boobaye saxaabiga laga soo wariyey aahaartan waa abuu umaama weeye abuu umaamata albaahili weeye ee cabdullaahi mascuud ma aha kutubta asalka uu ka soo naqliyeyna waxay ugu taallaa iyadoo abi umaame laga soo wariyey oo uu sidan iyadaa yidhi weliba wuxuu idhi iqra'u lqur'aana walaa tagurannakum almasaaxifu almucallaqa fa ina allaha tacaala laa yucadibu qalban waca alqur'aan abu umaamata albaahili waxau yidhi qur'aanka akhriya walaa tagurannakum yayna idin kedinin oo idin dagin almasaaxifu almucallaqa masaaxifta la soo laalaadiyey yayna idin kedin ee qur'aanka yacni akhriya oo bimacnaa qayba waayo ilaahay ma cadaabo qalbi qur'aanka weeleeyey bimacnaa qalbi qur'aanka xafiday oo qur'aanka xafidsan ilaahay ma cadaabo qalbi qur'aanka weeleeyey waxaa loo jeedaa qalbi qur'aanka xafidsan xadiis kale waxaa ku soo arooray harag kasta yacni harag hadduu koobi lahaa qur'aanka yacni dabma gubeen waxay ku fasireen xadiiskan laftiisa culammadu in looga jeedo qalbigii qur'aanka qayba oo liajliillaahi u qayba ilaahay dartii istusnimo aynay ka ahayn ujeeddo adduunyana aynay ka ahayn ee liajliillaahi u qayba yacni markaa cadaabima taabato marka waa fadiilo weyn oo qur'aanka u sugnaatay aahaartan laga soo warinayo abi umaamat albaahili culammada qaarkood waa quweeyeenoo waxay tilmaameen inay markaa sugan tahay bay markaa tilmaameen baaxisiinta qaarkood fa inna allaha tacaala laa yucadibu qalban waca alqur'aana arrin ra'yi iyo ijtihaad lagu garan karo ma aha mar hadduu yahay arrinaan ra'yi iyo ijtihaad lagu garan karin asarka hore wuxuu yeelanayaa xukmu rafci buu yeelanayaa oo saxaabigu iskama odhan kareen yacnii ruuxa waxaa sameeya lama cadaabayo oo ilaahay cadaabi maayo haddaanu nebiga xaggiisa deliil uga haynin saxaabigu markuu odhanaayo ruuxa waxaa sameeya ilaahay cadaabi maayo waxaa lagu xambaarayaabay culammadu yidhaahdaan inuu shaygaasi tahay wuxuu nebiga sala allahu alayh wasalam xaggiisa ka maqlay oo u ka hayo marka lafdi ahaan mawquufba ha ahaatee xagga macno ahaan bay marfuuc tahay asarka hore ayaan u jeedaa qur'aankuna waa casuumaddii ilaahay ka casuumadda ilaahay gudagalaa waa aamin oo ruux haddii la casuumo dee ciddii casuuntay inay dhibaataysaa miyay dhacdaa marka taana waxaa laga tilmaamayaa ammaan inuu helaayo wuxuu u jeedaa waa ammaan min alcadaab asarkii hore uu macno ahaan ku dhow yahay man axabba alqur'aana falyabshar laba dabdi bay culammadu sheegeenoo bashira yabsharu iyo bashara yabshuru falyabshar marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa ha oo bashira yabsharu waxay la macno tahay waa farxay marka falyabshar bimacnaa falyafrax sida ibnulasiirkuba odhanayo oo qur'aanka uu jeclaaday yacni khayr weeyaanoo daliil wuxuu u yahay iimaane arrinkaa ha ku farxo falyabshur marka loo dabdiyo wuxuu noqonayaa yacni naftiisa ha dhuubo oo yacni cuntada yaanu isku sii dayn yacni naftiisa ha u dhuubo qur'aanka ha iscaateeyo cunto badan yaanu cunin hadduu qofku cuntada badan cuno oo biyaha badsado oo cuntada badsado dee waa buuranayaa caajiskaa ku badanayaa hurdadaa ku badanaysaa maskaxda qudheeda ayaa markaa waxa weeye tabcaamaysa oo xoogaa markaa waxa weeye wahsiga iyo caajiska iyo lulada iyo yacni markaa ayaa badanaya laakiin hadduu cunitaankii yaraysto dee wuxuu noqonayaa ruux soohmaya sowmaa wahsigiisii iyo caajiskiisii iyo luladiisii iyo waxaasoo dhanba waa yaraanayaan xifdiga laftiisa waxa u fiican dhuubnaanta cuntada badani waxay sababaysaa buurnaan soomaalidu maxay yidhahdaan cunta buuran meeshay gashaana buuran waa jiraan dadka qaarkood aan cunto badnayn oo haddana waxa weeye markaa dabuurtaa waa dhacdaa laakiin waxaa laga hadlayaa sida qaalibka ah sida badan baa laga hadlayaa waa iska nawaadir xaaladaha kale marka fal yabshur waxaa loo jeedaa naftiisa ha dhuubo oo cuntada yaanu badsan oo wuxuu odhanayaa ibnulasiirku markay bashara yabshuru taho dammada la dabdiyo waa min bashartu aladiima abshuruhu ida akhadta baatinahu bishafra yacnii haragga marka midida la mariyo oo waxa markaa saaran lagaga dhilo ayaa waxaa la yidhahdaa bashartu aladiima abshuruhu fayakuunu macnaahu falyudammir nafsahu lilqur'aan naftiisa qur'aanka ha u dhuubo fa ina alistikthaara min alطacaami yunsiihi iyaahu waayo in cuntada la farabadsadaa ibnulasiir baa odhanaya qur'aankay ilowsiinaysa xataa culammadu waxay yidhaha cuntada badani gaflay sababtaayoo fataanadu way ku yaraataa xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey ee sheegayay laba saqafiya nin qurashi ah ama laba qurashiyaan ah iyo nin saqafi ah ayaa isu yimi markaasay nebiga faalleeyeen markaasaa mid yidhi hoos u dhig yaan rabbigiina ina maqline markaasaa mid kale yidhi haddaynu markaas sare haddaynu u qaadno hadduu ina maqlayo haddaynu hoos u dhignona waa ina maqlayaa marka xadiiskaa waxaa ku jirtay qaliilun fiqhu quluubihim kasiirun shaxmu butuunihim saddexdaa nin fiqiga qalbiyadoodu waa yaraa oo niman garasho yaroo fiqi yar bay ahaayeen fahamkoodu liito buurnaanta jidhkoodu iyo baruurta jidhkooduna waa badnaa oo niman aad u buurbuuran bay ahaayeen nawowigu markuu sharxaayo wuxuu odhanayaa baruur badnaantu waxay sababtaa fataanadu inay yaraato oo fiiradu yaraato yacni taasay sababtaa waxaa loo jeedaa min xaysu alghaalib wa can cabdilxamiid alximaaniyi cabdilxamiid alximaani waxaa laga soo naqliyey qaala sa'altu sufyaana athawriya cabdilxamiid alximaani waxau yidhi waxaan weydiiyey sufyaan athawri can irajuli yaqsuu nin duulaayoo jihaadkii gelaya axabbu ilayka makaasaad jeceshahay aw yaqra'u alqur'aana mise nin qur'aanka akhrinayaad jeceshahay labadaa keebaad jeceshaan ku yidhi fa qaala yaqra'u alqur'aana qur'aanku akhrinaya qur'aanka ayuu akhrinayaa buuri lianna anabiya sala allahu alayh wasalama qaal maxaa yeelay nebigu waxau yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinku khayr badan kii qur'aanka barta dadkana bara asarkaa sufyaan athawri laga soo naqliyey abu baa xilyada ku soo naqliyey ha yeeshee sanadka laga soo naqlinaayo sufyaan asawri asarkaas waxaa ku jira nin jahaala ku yara sugan tahay ayaa ku jira xadiidku se waa sugan yaho waa saxiixo waynu soo marre oo bukhaari inuu soo wariyaynu soo aragna aasaartana waxaa loo keenaa min baab alistiinaas baa loo keenaa calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa baabka uu sheikhu u guntay fadaa'isha qur-aanku leeyahay fadli weyni inuu u sugnaaday qur-aanka oo barashada la baranaayo iyo barista dadka la baraayo iyo akhrinta la akhrinaayo iyo camalfalka lagu camalfalayo mid waliba way fadli badan tahay waana kalaamullaah waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahayna hadallada kale waa ka mudan yahay oo hadalka makhluuqaadka iyo hadalka ilaahay kala mudan hadalka ilaahay baa mudan marka hadalkii basharkoo dhan waa ka khayr badan yahay fadiilo weyn baana akhrintiisa ku sugan in lagu dadaalo akhrintiisaa fiican fadli weyn baana laga helayaa saas aawadeed wardi go'an ruuxu inuu yeesho oo inuu ka badiyo mooye aanu ka yaraynaynin oo maalin kasta ama habeen kasta uu isku laasimiyo inuu akhriya u fiican qayb buu kolay qiraa'ada kaga hadli doonaayo abwaabta dambay ku fiican tahay taasioo uu sheikhu markaa kaga hadlayaa siday culammadii hore iyo siday saxaabada iyo u akhrin jireen iyo wakhtigay ku dhammayn jireen yacni baab bay leedahay ha yeeshee tilmaanuun baan uga sii jeedaa waa laga yaabaa ruuxa culumta kale inay ka mashquuliso yacni sida anigaba ayga mashquulisay laakiin fadligu wuxuu ku jiraa in qur'aanka wakhti loo sameeyo loogu dadaalo yacni waxa weeye taas waa nasiixo inoo wada taalla weeye wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh acaanana allahu cala dalika jamiican albaabu athaani fi tarjiixi alqiraa'ati waalqaari'i calaa gayrihima baabka labaad wuxuu ku saabsan yahay fii tarjiixi alqiraa'ati akhrinta in la arjaxaayo walqaari'i iyo ka akhrinayaba in la arjaxayo oo la miisaan badinayo oo laga fadilayo calaa hayrihimaa cidda ka soo hadhay oo akhrinta qur'aanka la akhriyaa cilmi kale in la akhriyo waa ka mudan yahay qaari'a qur'aanka akhrinayaana dadka kale waa ka mudan yahay ama fanni kale ama cilmi kale ruux akhrinaya ama dikri kale la imanaya waa ka mudan yaho waa ka fadli badan yahay habata can abi mascuudin alansaariyi albadriyi radia allaahu canhu waxaa ka sugnaaday abi mascuud alansaariyu ansaar loo nisbeeyey oo albadriyi beder loo nisbeeyey ilaahay raalliha ka noqday can rasuulilahi sala allahu alayh wasalama qaal isagoo rasuulka ka warinaya in rasuulku yidhi yaummu alqawma aqra'uhum likitaab illaah waxaa tujinaya ragga aqra'uhum ka u akhrinta badan likitaabi illaahi kitaabka ilaahay ka u akhrinta badan baa tujinaya yacnii qur'aanka ugu yaqaana kaasaa tujinaya rawaahu muslimun xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey abuu mascuudin albadri magiciisa waxaa lo odhan jiray cuqbatu bnu camrin baa lo odhan jiray cuqbaa magiciisa lo odhan jiray aabbihiina sida raajixa camar baa la odhan jiray waa cuqbatu bnu camrin ansaar buu ka dhashay oo ansaari buu ahaa albadrii beder baa loo nisbeeyey culamo badani waxay yidhaahdaan beder kama qayb gelin ee ceelka beder buu degey degitaanka ceelka beder uu degey ayaa beder loogu nisbeeyey laakiin beder kama qayb gelin bay culamo badani yidhaahdeen ha yeeshe ahlucilmiga qaarkood baa waxay ku tageen oo taabiciinta qaarkood ka mid yihiin imaamulbukhaarina arjaxaayo iyo daa'ifo kaleba inuu beder ka qayb galay saasay u badiyeen bukhaari wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa saxiixa fii kitaabi almaghaazi taabici xadiis maqaasida ku saabsan ka warinaya ayaa wuxuu odhanayaa abi mascuud albadri ayaa ii warramay wa kaana miman shahida badraa taabicigii baa odhanaya wuxuu ka mid ahaa dadkii beder ka qayb galuu ka mid ahaa imaamulbukhaari wuxuu doortay inuu beder ka qayb galay waayo sanadkaa ka caalisan oo loo hayaa warka kalee la sheegaayo ma jiro ninkii taabicigee warka ka naqlinaaye xadiiska ka warinayay maadaama uu sheegay beder inuu ka qayb galay sanad ka caalisan in la hayo weeye bale sanad la siman baan lagu haynin bukhaari bayna ku sugantah sidaas aawadeed baa xaafid ibnu xajar sida mashhuurka ku noqotay kutubu mustalax alxadiis uu khilaafay oo arjaxay qowlka ku saabsan inuu beder ka qayb galay ibnu xibbaaniyo ayaa u horeeya ama markaa ugu miisaan badan qolyaha ku tegey inaanu beder ka qaybgelin marka qowlka saxiixi waxay tahay waa inuu beder ka qayb galay xadiiskani wuxuu sheegayaa nebigu inuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cidda markaa dadka tujinaysa inay tahay qur'aanka cidda ugu taqaana saas aawoodee a'immada iyo imaamyaalka waa in lagu doortaa sida sunnada waafaqsan oo sida qur'aanka loo kala yaqaano loo kala hormariya laakiin imaamkii raatibta ahaa hadhow haddii mid qur'aanka ka yaqaannaa uu yimaado la odhan maayo kanaa qur'aanka kaa yaqaanee isagu dadka ha tujiye kas joogo la odhan maayo laakiin marka hore ee a'immada la dooranayo ayaa arrinkaa in la ictibaariyo laga qaadanaya maxalla wilaayatii ruuxa haddii loogu tagana mid qur'aanka ka yaqaanaa ma horgelaayo sunnadu waxay tahay isagu inuu tujiyo ninbaa gurigiisii loogu tegey gurigiisii iyadoo la joogaa salaaddii soo gashay inuu isagu idmo mooyaane waxaa u xaqle inuu tujiyo isaga walaa ya'ummanna arajulu rajula fii sultaanihi ilaa biidnih saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen imaamka raatibtahay wuxuu ka dhigan yahay maxalu sultaankiisii inuu joogo mar hadduu maxallu sultaankiisii uu joogo ciduu isagu u fasaxa mooyaane cid kale kama horgeli karto ama kama riixi karto xadiiska waxaa laga qaadanayaa akhrinta qur'aanka sida loo kala yaqaano iyo sida loogu kala akhris badan yahay in lagu kala hormarinayo xagga markaa tujinta tujintuna waa mansib rafiic oo sarreeye weeye waayo nebigu sala allahu alayh wasalam isagaa dadka tujin jiray waxaanu tilmaamay cidda dadka tujinaysaa inay tahay cidda qur'aanka ugu taqaano taasi waa fadiila u sugnaatay akhrintii qur'aanka la akhrinayay iyo qaari i akhrinayeyba wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaal imaamu albukhaari wuxuu ka soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas inuu yidhi kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara radia allaahu canhu wa mushaawaratihi waxay ahaayeen quraadu dadka qur'aanka akhriyey qur'aanka yaqaanaa asxaaba majlisi cumara radia allaahu canhu majliskii cumar iyo golihii cumar kuwii u saaxiibkaabay ahaayeenoo cumar la fadhiisan jiray wa mushaawaratihi ee la talinta cumarna kuwii u saaxiibkaabay ahaayeen marka cumar cidda la fadhiisata iyo cidda la talisaabaa waxay ahaan jirtay quraada qur'aanka taqaana kuhuulan kaanu gadhmadoobayaal ha ahaadaan aw shubbaanan ama dhallinyaro ha ahaadaan yacnii da'doodu intay doontaba ha noqoto ama ha waaweynaadaan ama ha yaryaraadaane oo dhallinyaro ha ahaadaane dadka qur'aanka yaqaana ayaa cumar la fadhiisan jiray cumarna la talin jiray markii amiirulmu'miniin uu ahaa oo mu'miniinta markaa mas-uulkoodii iyo amiirkoodii uu ahaa rawaahu lbukhaariyu fii saxiixih bukhaari baa xadiiska soo wariyey saxiixiisaanu ku soo wariyey asarkani wuxuu sheegayaa cabdulaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey golaha cumar la tashado iyo dadka ka agdhowiba waxay ahaan jireen dadka quraad ee qur'aanka yaqaana qur'aankana akhriya taasina waa fadiilo weynoo u sugnaatay dadka qur'aanka yaqaana xataa cumar dadka uu talada u dooranayo u la tashanayo ee uu la shawraayo ee umuuraha muslimiinta uu kala tashanayo hadday xataa dhallinyaro yihiin kuwa qur'aanka yaqaanaa waa ku soo dari jiray yacnii dadka la fadhiisanaya la talinaayo saas aawadee cabdulaahi bnu cabbaas oo da'diisu yar tahay ayaa cumar bnu khadaab intuu soo kaxeeyo dadka fudalada ah ee fadliga badanee uu la tashanaayo ayuu ku soo dari jiray cabdulaahi bnu cabbaasna da'diisu waa yaray oo markuu nebigu dhintay ayuu shan iyo toban jir sannaddaas yacni uu gelayey ama ku jiray cumar ibnu khadaabna waxaa ka horraysay khilaafadii abuubakar baa ka horraysa oo laba sano iyo lix bilood bay ahayd dabeedna isagaa toban sano iyo bilahayey marka cumar wakhtiganuu talada hayo cabdullaahi bnu cabbaas dhowriyo toban jir iyo labaatan jir iyo yacni labaatan iyo wax yar ayuu markaa ay ahayd da'diisu raggii saxaabada ahaayee waaweynaaye cumarna tashanaayey nin ka midaa ah wuxuu yidhi inanka yar maxaad u keenaysaa yacni meeshaannu fadhino ee aad nagula tashanayso annaguba inama yaryar waa leennahay annaguba inama yaryar waa leennahay cumar wuxuu yidhi innahu min xaysu calimtum inankani wuxuu ka ahaaday meeshaa garanaysaa yacani wuxuu u jeedaa waa qaraabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam weeyaanoo waa nebiga inadeerkii ruma fadiilo wuxuu u sheegay qaraabadii mid labaadna waa u sheegoo mas'aluu weydiiyey yagii oo waxau idhi suuraddan suuratu nasri idaa jaa'a nasrullaahi waalfatx suuraddaas ayuu akhriyey suuraddaa maxaa ka odhan lahaydeen buu yidhi markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen daahirka suuradda yacnii arrinka ka muuqda ayay sheegeen ee manduuqa aayaddu yahay oo waxay yidhaahdeen dee waxaa laga tilmaamayaa marka dadku aad u islaamaan oo qabaa'il iyo jamaacaad badan loo islaamo dee cibaadada badso oo istikfaarka iyo tasbiixda la kaalay qaarna waa iska aamuseen cumar wuxuu weydiiyey cabdullaahi ibnu cabbaas buu weydiiye oo wuxuu yidhi maxaad ka odhan lahayd cabdullaahow suuraddan markaasaa cabdullaahi wuxuu yidhi nabiga geeridiisii inay soo dhowaatay suuraddu tilmaamaysay cumarna waa ku waafaqo wuxuuhi waa sidaas marka wuxuu tilmaamay xaggii markaa qur'aanka aqoontiisii uu u lahaa iyo qaraabanimadii nebiga uu la qaraabada ahaa labaduba inay yaalliin marka cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu ka mid ahaa dadkii majliska cumar joogi jiray ee cumar la fadhiisan jiray cumar soo dhoweyn jiray la tashan jiray ayuu ka mid ahaa wa saya'tii fi lbaabi bacda hada axaadiisu tadkhulu fii hada albaab waxaa iman doona filbaabi bacda haadaa baabka kan ka dambeeya waxaa ku iman doona axaadiisu tadkhulu fii hada albaab axaadiis baabkan soo gelaysoo baabkan khusaysa baabka kan ka dambeeyana waxaa ku iman doona axaadiis baabkan khusaysa waaclam ana almadhaba almukhtaara wuxuu imaamu nawowi yidhi raximahu allah waaclam ogow anna almadhaba almukhtaara in madhabka la doortay aladii calayhi man yuctamadu calayhi min alculamaa madhabkaasoo uu ku sugnaa man yuctamadu calayhi mid la cuskadoo min alculamaa'i culammada ka mida culammada waaweyne la cuskanayaa ay ku sugnaayeen anna qiraa'ata alqur'aani afdalu min altasbiixi in akhrinta qur'aanka la akhriyaa ay ka fadli badan tahay tasbiixda ilaahay loo tasbiixsado subxaana allah iyo subxaana allahi wa bixamdihi iyo subxaana allahi alcadiim tasbiixda qur'aankaa ka fadli badan watahliili laa ilaaha ila allahu in la yidhaahdo kelimatu tawxiidi lagu celceliyana waxaa ka fadli badan qur'aankaa ka fadli badan wa gayrihimaa tasbiixdiiyo tahliisha iyo kayrkoodoo min aladkaari adkaarta ka midana qur'aankaa ka fadli badan in la akhriyo waqad tadaaharat aladillatu calaa dalik adilladuna sidaa waa ku muuqatayoo yacni waa isku xoojisay macnaha noocaas ah yacni waa isku weysay markaa sidaa sheegayso quwatan calaa quwa isu tarta tadaahurka waxaa loo isticmaalaa yacni iscaawinta iyo isxoojinta waa loo isticmaalaa marka adiladu yacni qaarkeedba qaarka kale ay taageeraysaa yacni sidaa ku soo aroortay calaa kulli xaal sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa ahlu cilmigu inay qabaan qur'aanka in la akhriyo iyo tasbiixda iyo tahliisha iyo adkaarta kaleba waxaa ka fadli badan qur'aanka in la akhriyaa ka fadli badan qur'aanka in la akhriyo ayaa ka fadli badan allele culammadu waxay ka reebaan meelihii ay ku soo aroortay daliil gaari in dikrigaa la akhriyo dikrigaa nebigu sheegay in meeshaa la yidhaahdo wax uga fadli badani ma jiro imaamu nawowina kutubihiisa qaarkood waa ku sheegay oo istisnaagaas waa tilmaamay halkan waa itlaaqo asalkii buu sheegay meelo kalena waa qaydayoo wuxuu ka reebay siday culammada kaleba uga reebeen dikrigii makhsuuska ahaa ee meel lagu gaar yeelay meeshaa kaa nebigu ku gaar yeelaa ugu fadli badan calaa sabiili misaal marka salaadda la tukanayo rukuucda iyo sujuudda waxaa laynoo sunneeyey tasbiix in lala yimaado oo la tasbiixsado qur'aanka in la akhriyana waaba laynaga nahiyo waa laynaga reebay oo sujuudda iyo rukuucda qur'aan laguma akhrin karo haddaba tasbiixda layna amray in rukuucdiiyo sujuudda lagula yimaadaa waxay noqonaysaa afdal fii hada almawdic mawdicaa tasbiixdaa ku fadli badan oo qur'aan in la akhriyo waxaa ka fadli badan in la tasbiixsadoo tasbiixdaas soo aroortay la akhriyo halkaasoo keliya ma aha mawdicii la sunneeyey dikri makhsuusa in la yidhaahdaba dikrigaa makhsuuskee nebigu yidhaah afdal ku ah laakiin dikri makhsuusa meeshii aan la sheegin asal ahaan waxaa fadli badan qur'aanka iyo adkaarta qur'aankaa fadli badan ashyaada kale adkaarta ee fadliga badan soo arooray iyaga laftooduna waa saasoo kale oo iminka laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir inay fadli badan taha nebigu sheegay afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir iyadoo haddana nebigu sidaa yidhi bal ka warran rukuucdii hadduu ruuxu yidhaahdo anigu waxaan odhanayaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir idinku iska tasbiixsada oo sujuuddu saasaan odhanayaa waxaa la odhanayaa mawdica nebigu uu yidhi dikrigaa la kaalaya oo tasbiixdaa dhaha tasbiixdaa in la yidhahdo afdal ah meeshii duca mucayana markaa nebigu u sheego uu yidhi saa ku ducays sida fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya ducooyin baa soo arooray wakhtigaa in la yidhaahdo taasaa sunno ah oo mustaxab ah hadduu ruux yidhaahdo waxaan ku beddelayaa qur'aan akhris yadaa nahyi xaaladda aanu ku soo aroorin ilaa rukuucdiiyo sujuuddii waxaaba la odhan karaa nahyiyaa ku soo arooraya nahyi kuma soo aroorin fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya in qur'aan la akhriyo haddana waxaa la odhanayaa qur'aan in la akhriyo waxaa ka fadli badan dikriga uu markaa nebigu u sheegay mawdicaa oo mawdicii fadiilo gaara uu u sheegay in dikri la yidhaahdo wax taa uga fadli badani ma jirto waayo wax kastoo ummadda u khayr badan nebigu waa u sheegay maa bacasa allaahu min nabiyin ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyaba sheegayo ilaahay nebi ma soo dirin inay xaq ku waajiba ku ahaatay mooyaane inuu ummaddiisa tusiyo khayrku og yahay sharku og yahayna uga digo oo ka reebo marka khayrku inoo ogaaye inoogu khayrka badnaa waa siduu inoo sheegaa la odhanaya marka khulaasadu waxay tahay dikri makhsuusi meeshu ku soo arooray dikriga makhsuuskaa in la yidhaahdo afdal ah meeshaan dikri makhsuusii ku soo aroorin ee iska itlaaqan waxay noqonaysaa qur'aan in la akhriya inay ka fadli badanta imka salaadda marka laga baxo maxaa sunnaa adkaar in la akhriyo ayaa sunnaa ah. tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir ya waxaa kaloo soo arooray kayfiyad kaleoo tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo tahliil axaadiista qaar maxay sheegaysaa axaadiista qaar waxay sheegaysaa toban goor in la yidhahdo subxaana allah toban goor alxamdulilah toban goor allahu akbar waa nooc axaadiista qaar waxay sheegaysaa saddex iyo soddon goor in la yidhahdo subxaana allah saddex iyo soddon goorna alxamdulilah saddex iyo soddon goorna allahu akbar marka boqolaad la yidhahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirih axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa in shan iyo labaatan goor layaha subxaana allah shan iyo labaatan goorna alxamdu lilah shan iyo labaatan goorna allahu akbar shan iyo labaatan goorna laa ilaaha ila allah waa isku boqol saddexda mid waliba nebiga waa ka sugan taha marka qofku mashquulka yahay oo aanu inuu haleeli waayo ka baqo war inaad dhammayn weydo laga yaabaa dikrigii xadiiska sheegaya toban tobanka ha akhriyo si uga wada tegin haddii kalena kuwa kalea ka fadli badanee kuwa kale akhri bal ruux hadduu yidhaahdo ka warran marka salaadda laga baxo ma waxa akhridaan intaasoo faatixiya intaasoo qul walle tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan iyo tahliishan iska daaya qur'aanka ka fadli badane intaasoo goorna qul huwa allaahu akhriya intaasoo goorna faatixada akhriya ama intaasoo goor faatixa akhriya waxaa la odhanayaa nebigu inooma sheegin marka salaadda laga baxo salaad kastoo farala dabadeed in intaasoo faatixa la akhriyo waa soo aroortay salaadaha qaarkood in qul huwallaha iyo labada qul aacuudu la akhriyo laakiin salaad kasta dabadeeda lama odhan marka ruux hadduu markaa yidhaahdo tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan ka tagoo qur'aanka akhriya oo intaasoo qur'aana akhriya ama intaasoo faatixo ama suurad kale oo suuradaha qur'aanka ka mid a ama aayado makhsuusa ah oo aan soo aroorin maxay noqonaysaa qur'aanka ka fadli badanna uu cuskado waxaa la odhanayaa asal ahaan qur'aanku waa ka fadli badnaa laakiin mawdican dikriga gaarkaa nebigu ku xusay oo uu yidhi sidaa dhaha sidaa uu nebigu sheegay si ka fadli badani ma jirto saasay noqonaysa albaabu athaalis baabka saddexaad fii ikraami ahli alqur'aani wannahyi can iidaa'ihim baabka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay ahlulqur'aanka dadka qur'aanka u ehelkaa in la sharfo oo la karaameeyo wannahyi can iidaa'ihim iyo in la reebo ee dhibista la dhibaayo oo dadka qur'aanka u ehelkii waa dad yacni sharaf leh kalaamkii ilaahay bay xambaarsan yihiin saas aawadeed waxay mudan yihiin in la sharfo oo la karaameeyo xadiis baa waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inna lilaahi ahliina min annaas ahlu lqur'aani hum ahluullah xadiiskaa sheikhu inuuma keenin laakiin adillo kaluu keenay oo aayaad qur'aana iyo axaadiis nebi mid walba leh ilaahay waxaa u sugnaaday ehellaa u sugnaaday uu dadka ku leeyahay ahlullaahi hum ahlulqur'aan ehelka ilaahay waa ehelka qur'aanka xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiinin jireen qaala allahu caza wajal ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم ككستوين إيا شعائر الله شعائرت إلهي يعني وحياله إلهي حرميي يا علامات كالدين تيسا فإنها من تقوى القلوب وحكم إذا هذي شعائرت إلهي تعظيم كاللوينين إيا تقوى قلبي ذي كم إذا هذا وعشيخ كدلي شريا ما دام قرآنكو uu diinta asalkeedii yahay oo kalaamullaahi uu yahay tacdiimka la weyneeyaa waa tacdiim shacaa'irtii ilaahay la weynaynayo ehelka xambaarsanna weynaynta la weyneeyaa waa weynayn ilaahay la weynaynayo marka taqwada ayay ka mid tahay taqwadana asalkeedu qalbiga ayuu ku sugan yahay waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ataqwa haahuna ataqwa haahunaa saddex goor buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam taqwadu waa halkaa laabtiisu tilmaamay saddex goorna waa ku celiyey waxaa loo jeedaa asalka taqwada ayaa qalbiga ka imanaysa wa qaala tacaala waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih waman yucadim ku kastoo weyneeye xurumaati illaahi xurmooyinka ilaahay waxa ilaahay xurmeeyey ee xurmada u yeelay fa huwa khayrun lahu cinda rabbih tacdiimkaasi khayr buu u leeyahay ilaahay agtiisa xurumaadka ilaahay ee la weynaynayana qur'aankaa ka mid ah xamalada qur'aanka xambaarsan ee taqaana ayaa ka mid ah saas aawadeed saynu horeba u sheegnay kitaabka musxafka ah marka la haysto waa in la xurmeeyaa waa in laga ilaaliyaa in caguhu taabtaan waa in laga ilaaliyaa waa in laga ilaaliyaa in markaa candhuufta lagu rogo inta farta la saaro markaa carabka in candhuufta lagu rogo waa in laga ilaaliyaa tacdiimkii la weynaynayay shacaa'irta ilaahay iyo xurumaadka ilaahay bay soo gelaysaa ilaalintaa laga ilaalinayo candhuufta culammada qaarkoodna waxaabay nas gareeyeen inay xaaraan tahay oo innagii sheegnay alfiqhu cala almadaahib alarbaca kitaabkaasi inuu qoraayo in markaa candhuufta lagu rogo yacni farta inta candhuufta la saaro in xaashida qur'aanka lagu rogaa inay xaaraan tahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wakhfid janaaxaka lilmu'miniin hoos ugu dhigo u raarici janaaxaka garabkaaga yacni dhinacaagaa loo jeedaa lilmu'miniina mu'miniinta hoos ugu dhigo u tawaaduc bimacnaa isu dhuldhig ha iska korraysiinoo yacni waxa weeye ha iskibrin yacni kibirku waa xun yahay tawaaduca ayaa fiican man tawaaduca lilaahi rafacahu allah ku kastoo ilaahay dartii isu hoos dhiga ilaahay baa sare u qaada ku kastoo sare isu qaadoo iskibriyana ilaahay baa hoos u celiya marka mu'miniintu dad wanaagsan maadaama yihiin in marka loo tawaaduco laysu dhuldhigo aan layska kibrin oo sare laysaga qaadin ayaa markaa layna amrayaa mu'miniinta loo tawaaducayana mu'miniinta qur'aanka xambaarsan calaa sabiili alawlaa ayay noqonayaan yacni wejiga uu ka deliishanaya sheikhu waa maxay waa awlawi haddii mu'miniintii caam ahaanba la yidhi mu'miniin oo dhan isu dhullid oo garabkaaga u raarici mu'miniintii ahlulqur'aanka ahaydna waa calaa sabiili alawlaa oo iyagu yacni xurmo ziyaada ay sii wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu waaladiina kuwii yu'duuna dhibaayey almu'miniina kuwa iimaanka lehee ragga ah waalmu'minaati kuwa iimaanka lehee dumarka a dhibaayey bigayri ma iktasabuu waxaynay galabsannin ku dhibaayey faqad ixtamaluu xaqiiqahe waxay xambaarteen buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa isman iyo dembi dembigaasoo mubiinan cad ayay xambaarteen marka mu'miniintii in la dhibo waa laynoo diidayaa oo xaqdarro in cidnaba loo dhibaa ma bannaana yadaynay bannaanayn cidnaba in xaqdarro loo dhibaa ahluliimaanku waa ka sii xag jiraan saas aawadeed baa nahyiga lagu gaar yeelay yacni macno nahyi baa hadalku isaga dhacayaaye siiqadu yeeni nahyiba ahaane yacni macno nahyi buu u dhacayaa sidaas aawadeed baa loogu gaar yeelay yaga in dembi laga xambaaranayo si gaara in loo sheegay marka mu'miniintii qur-aanka xambaarsanaydna dhibista la sii dhibaa dembigeedu waa ka sii weyn yahay wa filbaabi xadiisu abi mascuudin alansaariyi baabka waxaa ku sugan xadiiskii abi mascuud alansaari albadri oo xadiiskaynu baabkii ku soo marnay aynu soo dhaafnay wa xadiis ibni cabbaas iyo xadiiskii ibnu cabbaas almutaqadimaani labadaa xadiisoo ku soo hormaray filbaabi saani baabkii labaad ku soo hormaray waa baabkii kan ka horreeyey oo labadaa xadiis laftoodu waxay tilmaamayeen dadka qur'aanka u ehelkaa in la xurmeeyo ayaa laga qaadanayay oo ya'ummu alqawma aqra'uhum likitaab illaah waa xadiiskii abi mascuud qowmka waxaa tujinaya ka qur'aanka ugu akhrinta badane bimacnaa ugu yaqaana waxaa loo hormariyeyna waxay tahay waa xurmada uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay daraaddeed xadiiska ibnu cabbaasna waa asarkii tilmaamayey in waxa weeye ciddii cumar la fadhiisan jirtee ka agdhoweyd ee uu la tashan jiray ee uu la shawri jiray inay ahaayeen ahlulqur'aanka oo quraada ay ahaayeen ama da'doodu ha weynaato ama ha yaraatee wa can abii muusa alashcariyi abuu daawuud wuxuu ka soo wariyey abuu muusa alashcari radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam inna min ijlaali illaahi tacaala ikraama di shaybati almuslim weynaynta ilaahay la weynaynaayo waxaa ka mid ahaatay ikraama di shaybati ka cirada u saaxiibkaa in la sharfo kaa cirada u saaxiibkaoo almuslimi muslim ah wa xaamililqur'aan iyo ka qur'aanka xambaarsan in la sharfo kaa qur'aanka xambaarsan oo hayri ilghaali fiihi kii ku talax tegay aan ahayn waljaafi canhu kii ka dheeraaday qur'aankana aan ahayn wa ikraami di sultaani almuqsid iyo ka markaa u saaxiibkaah xukunka u saaxiibkaah oo madaxda ah caddaaladna samaynaya in la sharfo almuqsid di sultaan waxaa loo jeedaa ulul waa cidda madaxda abaa ah loo jeedaa oo amarkii bay leeyihiin marka iyagana waa in la sharfaa khaasatan hadduu yahay almuqsiti mid caddaalad samaynayo daalim aan ahayn yacni wuxuu markaa mudan yahay sharaf gaara ah ayuu mudan yahay in la sharfo imaamka caadilka ahina fadli weyn buu leeyahoo dee fadaa'isha uu leeyahay waa ta laynoogu sheegayba hadhka carshiga ilaahay in la hadhinaayo xadiis kale waxaa ku soo arooray yacni iyadoo ihaanada markaa la ihaaneeye la diidaayo xadiidkanna mafhuumaan baa looga qaadanayaa inaan kuwaas midnaba la ihaanayn rawaahu abu daawuuda wa xadiisun xasan xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud waana xadiis xasan ah sheekh albaani laftiisuna sanadkiisa waa taxsiiniyo wuxuu yidhi waa xasan bacdi baa iclaaliyeyoo xadiiska cillo u sheego yidhi waqfi buu markaa macluul ku yahay oo abuu muusa alashcari buu mawquuf ku yahay sida saxiixa ah bacdi baasaa yidhi waayo cabdullaahi ibnu xumraan nin la yidhaahdo ayaa rafciyey ninkaasna xifdigiisa waa laga hadlaa calaa kulli xaal xadiiskan waxaa laga qaadanayaa saddex in la sharfo sharfista saddexdaa la sharfayaana inay ka mid tahay ijlaalka ilaahay la weynaynayo inay ka mid tahay kow ruuxa cirada leh ee muslimka in la sharfo yacnii islaamnimadii uu ku weynaaday waa ku ciroobay yacnii xurmo gaaruu leeyahay marka waa in la sharfo xataa haddaanu cilmi lahayn waa in islaamnimada da'da badan uu ku sugnaa iyo cimriga badan oo muslimka ahaa waa in markaa lagu sharfaa oo lagu karaameeya cirrada xurmayn la xurmaynaayo oo qofkii waa inaanu markaa iska kibrin oo aanu xaqirin qofka kalee muslimka ah xaqiraadda la ysxaqiraa ma fiicna oo xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihiin baa waxaa ka mid a inaan qaarkoodna qaarka kale xaqirin inaan la ysxaqirinna waxaa ku jirta quluubtii inay isu wanaagsanaato oo aan xiqdiya uurxumo laysu qaadin haddii kale uurxumo iyo xiqdi baa imanaya xidhnaanshihii muslimiintu isku xidhnaayeen baa la xoojinayaa yacni waata uu nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis laga soo wariyey man lam yarxam sakiirana wa yuwaqir kabiirana wa yacrif licaalimina xaqahu falaysa mina xadiis waxaa lagu soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kaan u naxariisan kaayaga yar oo aan xushmayn oo qadarinkayaga weyn oo aan u garan caalimka caalimkayagana xaqiisa aan u garan oo u aqoonsan nagama midaho dayru naga yahi yacnii saddex arrin buu xadiiskaasii sheegaya kii yaraa in loo tudhoo loo naxariisto kii weynaana in la weyneeyo la xurmeeyo oo la xushmeeyo kii caalimkaana in sharaftiisii iyo xaqiisa loo garto oo loo aqoonsado haddii saddexdaa la samayn waayo yacnii dayro ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sheego laysa minaa buu ihi bimacnaa dariiqadayada iyo hadyigayga wanaagsan kuma sugna ciddaan sidaas samayn marka kii weynaa waa inaan u xaqirin kii yaraa kii yaraana waa inaan u xaqirin ka weyn oo ka weyni markuu arko ka yar waa inuu is yidhahdaa waa kaa dembi yar yahay adigu dembiye badan baad gasha waa kaa dembi yar yahay dabad yaanu xaqirin ka yarina markuu ka weyn arko isaguna waa inaanu xaqirin waa inuu yidhaha waa kaa xasanaad badan yahay waa kaa khayr badan yaho waa kaa ajar badan yahay wakhti badan buu cibaado iyo camal wanaagsan la imanaya marka mid waliba ka kale wuxuu ku malaynayaa malo wanaagsan ka qur'aanka xambaarsan in isagana la sharfo waxay ka mid tahay weynaynta ilaahay la weynaynayo haddaba kaa qur'aanka xambaarsan waxa loo xidhay laba qayd baa loo xidhay ama laba shardi waa inaanu ahayn mid qur'aankii quluwi ku sameeyo ku talax tegey oo dad lunsanoo qur'aankii xambaarsan baa jira oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam nimanka khawaarijta la yidhaahdaa yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum qur'aanka waa akhrinayaan laakiin dhuunta u dhaafi maayo qur'aanku huluwi bay la yimaadeen qur'aankuna uma daadegsana saas aawoodee haba yaqaanaan qur'aankee sharaf ku yeelan maayaan oo alghaali fiihi ayay yihiin hayri alghaalii fiihi bay ku baxeen xadiis kale oo markaa saabitoo nebiga ka sugan waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam akharu munaafiqii ummatii quraa'uha munaafiqiinta ummaddayda waxa ugu fara badan kuwa quraada ah xadiiskaasina waa saabitoo nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugan yihi marka ku kastoo qur'aanka xambaarsan lama xurmaynayee waxaa lagu xidhayaa laba sharti hayrilghaalii fiihi midaan quluwi ku samayn qur'aankii waa inuu yahay oo ku talax tegin hadduu quluwi la yimi oo qur'aankii ku talax tegey xurmo ma laha wala karana waljaafi canhu kii qur'aanka ka dheeraadayna aan ahayn waxaa jira qof qur'aanka yaqaanoo qur'aankii haddana aan xaalaynaynoo danka gelayn kuna camal fali maayo mana akhrinaayo kuma tadabburaayo qur'aankase waa yaqaanaa jaf uu la yimi xadiis kale waxaa ku saara iqra'u lqur'aana abwaab dhexe ayuu inoogu iman doona in sha allahu tacaala iqra'u alqur'aana walaa ta'kuluu bihi walaa tajfuu canhu waxaynu jeednaa walaa tajfuu canhu qur'aanka ha ka dheeraanina qur'aanka ha ka dheeraanina qur'aankii in laga dheeraado oo la xaalay waayo oo habeenkiina laga seexdo maalintii markaa lagu camalfali waayo habeenkiina la akhrin waayo yacni waxaweye lagu dhaqmi waayo waxay noqonaysaa markaa hijraan qur'aankii laga haajiray wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam siduu allah inooga sheegay ah, rabbiyow qowmkaygu waxay ka yeesheen qur'aanka mid laga haajiroo laga dheeraaday ka yeesheen oo waa iskaga haajireen alcallaamatu bnulqayim markuu ka warramaayey qur'aanka hijraanka laga haajiro waxau yidhi waa maraatib waa martabado kala daran hijraanka ugu darani waxay tahay in iimaanka la rumaynayo qur'aanka laga haajiro laga dheeraado oo maba rumaysnaba waa hijraanka ahlulkufriga ay ka haajireen qur-aanka oo maba rumaynayaan qolo kale qur'aankii waa rumaynayaan laakiin waxay ka haajireen inay ku camal falaan bay ka haajireen iimaankiisa waa la yimaadeen qoladaasina waa martabo waa dabaqo kale qolo saddexaad qur-aankii sida kale waa ugu camal falaan laakiin inay wax ku xukumaan iyo in markaa ay u xukun doontaan bay ka haajireen khusuuska naftiisa hadday noqoto wuu ugu camal falayaaba laakiin markay noqoto xukumay cid isku hayaan qur'aankii iskumana xukumayo uma xukun doonanayo waxba ku xukumi maayo taasay ka haajireen qolo saddexaadtaana waa la yimaadeen iimaankii waa la yimaadeen camalfalkii waa la yimaadeen xukmigii iyo taxaakumkii qur'aanka ay u xukum tegayeenna waa la yimaadeen inay akhriyaan oo ku tadabburaan bay ka haajireen oo mana akhrinayaan tadabburna dadaaba qiraa'adiisii bay ka haajireen oo ka dheeraadeen waa qolada afraad qolada shanaad afartaa horeba waa la yimaadeen qur'aankii waa rumaynayaan waa ku camalfalayaan waa u xukun doonanayaan waa isku xukumayaan waa akhrinayaan laakiin tadabburka qur'aanka macaanidiisa lagu tadabburo oo loo fiirsado oo la dhuuxo taasay ka haajireen buuri marka waa hijiraan qur'aankii laga haajirayo maraatib ahoo yacni kala daran siday u kala horreeyaan u kala darayeen marka jafaa in lala yimaado qur'aanka laga dheeraado ma aha marka cidda qur'aanka xambaarsan ee qur'aankii aan ka dheeraan hadday tahay akhrintiisii hadday tahay rumayntiisii hadday tahay ku camalfalkiisii hadday tahay waxaweye xukun iyo isku xukunkiisii hadday tahay akhrintiisii hadday tahay tadabburkiisii midnaba aan ka dheeraan quluwina aan la imanin oo qur'aankii ku talax tegin wasadkii bay ku sugan yihiin qur'aankiina xambaarsan kuwaasna in la sharfaa weynaynta ilaahay la weynaynaya ka mid ahaata qolada saddexaad waa ninka madaxda ee caadilka ah ee cadaaladda samaynaya daalimka aan ahayn isagana in la sharfaa weynaynta ilaahay la weynaynaya ka mid ahaata axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay man ahaana sultaana ahaanahu allah xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man ahaana sultaana allaahi ahaanahu allah ka sultaanka ilaahay waa ku ilaahay madaxda ka dhigee muslimka ahe ihaaneeya ilaahay baa ihaaneeya culammada qaarkoodna waa taxsiiniyeen oo culammada taxsiinisay waxaa ka mid ah alcallaamatu alalbaani baa ka mid ah ibnu abi caasim ayaa kitaabka assunna ku soo wariyey wa can caayishata radia allaahu canha qaalat amaranaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam an nunzila annaasa manaasilahum caayisho waxaa laga soo wariyey oo abu daawuud wakayruhu ka soo wariyeen inay tidhi rasuulku wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam an nunzila annaasa manaasilahum inaanu dadka dejinno meelahooda inaannu dejinno ayuu rasuulkuna amray sala allahu calayhi wasalam oo cid walba martabaddeeda aanu dhigno aanaan kana kor marin kana hoos marin rawaahu abu daawuuda fii sunanih walbazaaru fii musnadih xadiiska waxaa soo wariyey abuu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey bazaarna wuxuu ku soo wariyey musnadkiisa qaala alxaakimu abuu cabdillaahi fii culuumi alxadiis xaakim abuu cabdillaahi waa saaxibu lmustadrake wuxuu ku yidhi kitaabkiisa culuumu alxadiis wuxuu ku yidhi waa macrifatu culuumi alxadiis kitaabka la yidhaahdee huwa xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa xadiiskanna muslim muqadimada saxiixiisa ayuu isagoo mucallaqa ku soo arooriyey imaam muslim baa ku soo aroorinaya fii muqadimati saxiixi isagoo mucallaqa oo aanuu sanadkiisa tixin abuu daawuud xadiiska waa daciifiyey oo marka uu soo wariyey wuxuu yidhi maymuunun lam yudrik caaisha maymuun caaisha ma soo gaadhin waa raawiga caaisha ka warinaya markaa sidaas aawadeed xadiiska sanadkiisu waa munqatic saas aawadeed baa markaa culamo kalena ay daciifiyeen oo yidhaahdeen xadiisku waa daciif xaakimna wakhtiyada qaarkood waa tasaahulaayo axaadiis sanadkeedu daciif yahay ayuu yidhaahdaa waa saxiix uu yidhaahdaa wakhtiyada qaarkood marka xadiiska uu xaakim saxiixiyo waxaa la eegaa bal culammada kalena waxay ka yidhaahdeen baa la eegaa wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana yajmacu bayna arajulayni min qatla uxud imaam bukhaari wuxuu ka soo wariyey jaabir ibni cabdillaah in nabigu sala allahu alayh wasalam kaana yajmacu bayna arajulayni inuu ahaa mid kulmiyo laba nin min qatla uxudin oo ka mida raggii uxud lagu dilay ee saxaabada ahaa ee uxud lagu laayey laba ninoo ka mida ah ayuu xabaal wada gelinaayey oo xabaal wada dhigaayey ragga uxud lagu dilay muslimiinta ahaabaa badnaa madiinana dhul adag weeye marka saxaabadii waa ku dhibaatoonayeen ruux walba inay u qodaan xabaal gaara ah. waxaa markaa xaajadu ama baahidu keensatay in xabaal la wada geliyo yacnii labalaba ruux la geliyo oo xabaal keliya lagu wada aaso la wada dhigo toddobaatan nin oo saxaabada ka mida lagu dilay qhaswatu uxud oo toddobaatankaasi weliba ansaar ay u badan yihiin oo muhaajiriintu ku yar yihiin marka laba nin maadaama uu ku wada aasayey xabaal qura summa yaquulu nebigu wuxuu odhanaayey sala allahu calayhi wasalam ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan keebaa fara badnaa xagga qaadashada qur'aanka uu qaatay oo bimacnaa qur'aan badan keebaa yaqaanay su'aasha noocaasuu weydiin jiray fa idaa ushiira ilaa axadihima marka loo tilmaamo labada mid ka mid a qaddamahu fillaxdi luxudka ayuu ku hormarin jiray oo isaguu hordhigi jiray ka kalena waa ka dabagelin jiray rawaahulbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey laxdi iyo luxdi labadaba waa la yidhaahdaayo laamka in la kordhigo iyo in la godo labaduba waa sax luxudkuna waa iilka weeye eelka weeyaan oo maxaa laxdi loo yidhi waxaa laxdi loo yidhi eraygu iil bay waafaqsan tahaye xabaashii sidii qumaatii loogu qodaayey ayaa geesta qiblada loo iiliyeyoo dee qodaalkii loo leexiyey qodaalkiiba xaggaa loo iiliyey iilinta xaggaa loo iiliyey daraaddeed baa laxdi loogu itlaaqa laxdi waxay waafaqsan tahay eray bixinta markaa iil waa iilin eel bay waafaqsantay xadiidka waxaa laga qaadanayaa labada nin ee xabaasha lagu wada aasayo ama labada ruux ee xabaal lagu wada aasayo ama laba dumara ha noqdaan ama laba nin ha noqdaane waxaa la hormarinayaa ka qur'aanka xifdigiisa badan baa la hormarinaya oo ka qur'aan badan qaybsan iyo ka qur'aan aan badnayn qaybsan ka qur'aanka badan qaybsan baa la hormarinayaa la horraandhigayaa ka kalena marka labaad baa la dhigaya waxa loo hormarinayo oo iilka loo horraandhigayo ka qur'aanka xifdigiisa ku badan waxa weeyaan karaamayn la karaamaynayo la sharfayo weeyaan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam imaamu lbukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra inuu nebiga ka sheegay anna allaha caza wajalla qaal ilaahay waxa uu yidhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne qaala inuu yidhi man aadaa ku kastoo dhiba lii weliyan xaaluu weligu aniga ii sugnaaday weligayga dhiba weliyan weli dhiba faqad aadantuhu xaqiiqe waxaan ogaysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey rawaahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari xadiidkani wuxuu tilmaamayaa awliyada ilaahay inaan la dhibin haddii awliyada ilaahay la dhibana waxaa ku jira waciid iyo gooddi baa ku soo arooray oo cidda weli ilaahay dhibta ilaahay wuxuu u ballanqaaday inuu dhibaayo aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku u ahaa camalku la yimi muxuu ahaa iidaa waa dhibis maxaa lagu abaalmariyey inuu ilaahay dhibo ayaa lagu abaalmariyey wejiga laga deliishanayaa xadiiskan waxay tahay xamalatulqur'aanka qur'aanka xambaarsani waa awliyaa'ullaahi weeyi waa awliyadii ilaahay sida asarka abu xaniife iyo shaafici laga sheegayo inoogu iman doonta awliyadii ilaahay weeyaan maadaama awliyadii ilaahay ay ka mid yihiin in la dhibaa dee ma bannaana waxaana markaa ka imanaysaa cidda dhibta inuu ilaahay dhibo wa sabata fi saxiixayni canhu sala allahu alayh wasalama annahu qaal waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim iyagoo ka soo warinaya abu hurayra inuu abu hurayra yidhi man salla asubxa fa huwa fii dimmat illaah ku kastoo salaadda subax tukadaa waxa uu ku sugan yahay dimmada ilaahay yacnii ballankii ilaahay iyo cahdigii ilaahay buu ku jiraa falaa yatlubannakum allaahu bishayin min dimmatih yaanu idinka doonin ilaahay shay dimmadiisa ka mida yaanu idinka doonin xadiiska shiikhu wuxuu u tiiriyey bukhaari iyo muslim oo saxiixaynku u nisbeeyey waxayse muxaqiqiinta qaarkood ay tilmaameen caddeeyeen xadiisku inaanu bukhaari ku soo aroorinee muslim keliya ku yimi shiikha laftiisuna kitaabkiisa riyaadu saalixiinka la yidhaahdo markuu xadiiskan ku soo arooriyey bukhaari uma tiirin muslim keliyuu u tiiriyey marka mawdicaa kale siduu maray baa saxnayd halkani waa sabqu qalam oo qalinkaa shiikha ka boobay ahlucilmigu laba qowl bay ka leeyihiin xadiiskan tafsiirkiisa inta dambe oo nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiska waxa uu ku uhi man salla subxa fahuwa fii dimmati illah yacnii ku kastoo salaada subax tukadaa waxa uu ku sugan yahay maganta ilaahay buu ku sugan yahay yacnii ilaahay cahdigiisa iyo magantiisa ayuu ku jiraa oo ilaahay baa magan geliyey falaa yatlubannakum allahu bishayin min dimmatih qadarkaa dambe culammadu waxay ka leeyihiin laba tafsiir culammada badankoodu waxay ku fasireen in la yidhaahdo fala yatlubannakum allaahu ilaahay yaanu idinka doonin bishayin min dimmatii yacnii shay dimmadiisa ka mida ay min tarkii dimmatii dimmadiisiiya ka tagteen oo meel kaga dhacdeen oo cidduu magan geliyey aa wax yeesheen taas yaanu ilaahay idinka doonin oo waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa ciddaa maganta ilaahay ku sugan ha dhibina haddaad dhibtaan magantii ilaahay baa meel kaga dhacdeen ciduu ilaahay ammaan siiyey oo magangeliyey baa magantiisii meel kaga dhacdeen magantiisaasaa meel kaga dhacdeenee ka tagteenna ilaahay waa idinka doonayaa markaa sababuu idinkaga doono ha samaynina siiqadu waxay u egtay nahyi in laga doono laga reebaayo looma see jeedee waxaa laga tilmaamayaa sababtii ha la imanina laydinkaga dooni lahaa oo waxay ka dhigantay yidhahdeen culammadu ruux inuu kugu yidhaahdo la arayannaka haahuna halkan yaanu kugu arkin maaha reebisi isagu iska reebayo aragga uu arkaayo hebel laakiin wuxuu u jeedaa halkan adigu ha imanin si aan markaa eh, aan kuugu arko marka yaanan kugu arkin halkaa macnaheedu waxa weeye ha tegin marka magantiisi yaanu ilaahay idinka doonin bimacnaa ay min tarki dimmati dimmadiisa tegitaankaa ka tagteena bimacnaa meel kaga dhacdeen inaad magantiisii meel kaga dhacdeen taas yaanu idinka doonin bimacnaa meel ha kaga dhicina marka horeba oo ha dhibina cidda ilaahay magan geliyey dhammaystiranka xadiidka waxaa ku sugnayd ruuxa ilaahay dimmadiisa ka doono yacni naarta ayuu ku tuuraayo ku ridaa tafsiirka culammada qaar waa ku kaaftoomeen oo shuraaxda axaadiista ka mid ah culammada qaarkoodna weji labaad bay soo arooriyeen kuwa wejiga labaad sheegayaana kanay hormariyeen culammada wejiga labaad sheegaysa waxaa ka mid a shuraaxda muslimka qaarkood nawowigu waxa uu ku gaabsanayaaba inuu markaa dimmada keliya fasiro bes markaa sharax kale xadiiska u geli maayo laakiin qaadiciyaad wuxuu ku kaaftoomaya wejigaa horeynu sheegnay laakiin shuraaxda kale muslim sharxay qaarkood baa qowlka labaadna sheegay shuraaxda mishkaadka sharaxdayna bacdibaa qowlka labaad sheegay shuraaxda jaamicu sagiirka sharaxdayna qaarkood baa qowlka labaad sheegay dhammaantood waxay hormariyeen kuwa qowlka labaad sheegaya aan ku gaabsanba kaa waxay hormariyeen kaa horaynu sheegnay dabeedna ka dambe waxay dhahen waqiila waxay u fasireen qoladaa markaa qiilka labaad soo aroorinaysaa falaa yatlubannakum allahu bishayin min dimmatii waxaa loo jeedaa salaadda subaxa ka tegina oo dembigaa haddaad la timaadaan salaaddii subaxa ka tagtaan waxaa laydinka doonayaa dimmadiisii buu ilaahay idinka doonayaa ammaanka ilaahay sababtaa ku heli lahaydeen baa weydeen oo isi seejiseen oo dembiga aad la timaadeen ay isku seejiseen taasuu idinkaga doonaya calaa kulli xaal laakiin labada qowl waxa fiican qowlka hore ayaa fiican markaa sidaas aawadeed labada qowlna waxa saxan ka hore ayaa markaa saxan nawowi laftiisuna baabka wuxuu ugu soo arooriyey macnahaas oo wuxuu u keenay wannahyi can iidaa'ihim dhibista ahluqur'aanka la dhibayo in la reebay munaasabada uu baabka ugu soo arooriyey waa sidaas wuxuuna ka tilmaamayaa uga jeedaa cidda markaa ahlulqur'aanka ahi salaaddii subaxda waa tukanaysaa markay tukatana dee ammaanka ilaahay bay ku sugnaanaysa macnaha siduu u wataa waa saas weeye